الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bacd ikhwa waxay ishkaal ka keeneen labada caam markay istacaarudaan oo ah wasalluu cinda uluuci shamsi walaa tusalluu cinda uluuci shamsi labadaas caam dee caamka wuxuu ku jiraa loo wajibo uga jiraa marka koowaad wuxuu uga jiraa wasaluu wawda ku jirta waa wowljamaaca macnaheedu marka waxaa weeye wasaluu ayuha almuslimuun iyadoo la yidhahda macnata almuslimuun cumuum baa ku jira waan soo marnay waa inay caam tahay sidoo kale cindada waa uga jirtaa oo iyaduna dee cindadu waa taraf waad garanaysaa tarfu makaan weeye marka mar kasta oo qoraxdu soo baxda bay noqonaysaa wasaluu cinda uluuc shamsi iyo cinda kuli uluuc shamsi mar kasta salaad soo qoraxdu soo baxda salaad tukada culimada marka cunuggu saas ugu jira walaa tusalluna waa cagsigeedii wey waa nahyi waa nahyi wey marka labadaas cunug hadday iska kaa tacaawudaan maxaad samaynaysaa wey liannu hadda tusaala haddii la odhan lahaa wasalluu cinda uluuc shamsi muslimiintu tukada waqtigaasay ahaan laha haddii la dhihi lahaa walaa tusalluu yaa ayuha ahlulmadiinati munawara cinda uluuc shamsi waxaan dhihi lahayn he wadaan salaada inay tukadaan loo ogolayn ahlumadiinow khaas bay ahaan lahayn marka iskama kaana tacaawudeen waxaan lahayn khaas ahlumadiina salaada loo diiday ummadda kalena he waa loo ogoli laakiin hadda waxa weeye labadiiba waxaa leeyahay tukada iyo ha tukaninow marka haddii mid khaas ahaan lahaa ismay tacaddan laakiin saasuu carabku yihin labadaas caam marka tusaale ahaantiina sheekhu uu kuu sheegay wuxuu ku yidhi labadaas haddii isticmaalkooda uu kuu suurtagelaya laba xaalood inaad ku isticmaasho waa isticmaalaysaa sida xadiistan lagu sheegoo kale labada xadiis midba meel baa la dhigay khayru shuhuud iyo sharu shuhuud midba xaalad baa la dhigay haddii ay kuu suurtageli weyda inaad labada xaaladoodba isticmaasho waxaad raadinaysaa hawey waad ka istaagaysaa tarjiix khaarijiyaadna raadinaysaa taas waa midaas masale kale oo shala aan ka hadalnay waxay ahayd daahiriyada daahiriyada hadalkooda iyaguna ahaa wa bacdu ahli daahir yatacaarad alkhaas eh, walcaam hadalkaasi waxoogaa maanan faahfaahin laakiin saaxiib xaashiya laftiis wuu ishaaray markiina waan ishaaray dadka qaar baa ishkaal laftooda ka keenay waxayna ka wadaan waqaala bacdu ahli daahir waxaa laga wadaa yatacaarad alcaam walkhaas in iscaarudka waa jiraa waa ognahay laakiin culimmadu waxay ku leeyihin tacaarudka caamka ee khaaska ka dhexeeya tacaarud daa'ima ma aha waxaa weeye tacaarud eh, marxaliya oo khaasa weeye oo macnaheedu yahay markaan aragna caam iyo khaas istacaawuday waxaan leenahay yaqdir khaasu hee cala alcaam daliil khaarijina raadi mayno isnoo dhic laakiin daahiriya waxay ku leeyihiin caam iyo khaas hadday istacaarudaan waxaa weeye tasaaqataan waa isla dhacayaan hadday isla dhacaan maxaa la samaynayaa laabudda an yuطlaba wayubxasa daliil khaarij ah oo kala rajaxa laakiin annagu hadda caam iyo khaas kan tacaarudaan daliil khaarijan raadinaynaa maya waa saddexayaana dhihi mayno daliil khaarijina raadin mayno waxaan leenahay yaqdi khaasu cala alcaam cala uul hora u soconayna lakiin ay waxay ku waa isla dhacayaan waa in la raadiyo daliil khaarija oo kala rajaxayo marka warkoodaasna war saxa maha war daciifo marka saas daree saaxib alxaashiyada waa tuu kuu fiirso xugay nambarka afraad wuxuu ku yidhi ka nasayn almukhtalifayn laba nas oo mukhtalif ah sidoo kale wey ida tawaarada calىa madluulin waaxid hal madluul iyo hal meel bay kutusahay maal waaxida fayuxtaaju markaas waaa loo baahanayaa xiinaydan markaas ila murajax cid murajix loo baa saasay ku leeyihiin warkaan hor jira maa sax maa warkaa sax maa murajix looma baahane khaas iyo caam hadday kulmaan alkhaasu yaqdihe cala alcaam oo laga takhalusa waa lagu kala tegayaa taasna waa midaas waxaa kaloo aan soo marnay oo iyadana aan soo ishaarnay in uu sheekhu sheegay oo yidhi wadaliil calaa maa dakarnaahu huwa ana alkhaasa aqwa min alcaam lafdigaa isaga ah sal maana baraarujin marka la leeyahay khaasku aqwa min alcaam waxaa weeye waa markii wixii ka soo hara suuratu nusuul caamku hadduu sabab ku soo dego sababtaa uu ku soo degay iyo qadiyada uu ku soo degay ayada lafteedu waa qaciyo wey sida khaaska la macnata bimacnaa haddii la yah waladiina yudaahiruuna min nisaa'im haddii la yidhaahdo ninkaas ay ku soo degtay saxaabiga aayaddan caamkaas asaga nasbi ku lagamana saari karo laakiin dad kale ma laga saari karaa ha aahir bu waa laga saari kara macquul haddii nas khasiisa iyo dad kale ka saarahaya waa laga saari karnaa laakiin qofkay ku soo degtay sidii khaaskii oo kale weeye lagama saari karan lama taaban karo sida daraaddeed ayay usuuliyintu waxay yidhaahdaan qadiyatu nusuul iyo sababu nusuulku waxaa weeye waa qaciyu dukuul aciy duuul w caamka qadcigu ku yahay wuuna sababta caamka uu ku soo degay ayada lafteedu waa qawi waa xoog badan tahay sidii khaaskii oo kale weeye lagamana saari kara sababta wey taa inay soo cadaataa u malayna ayb waxaa sababna uuna keeni doonaa laftigu sababka uu ku soo arooray uu keeni doonaa insha allahu tacala laakiin hadda in uu ishkaal galo ayaa laga yaabaa ayb waxaan kale soo marnay khiyaaska iyo hawlo ku saabsan ayagana waan soo marnay Eh, laakiin hadda wa imaan doonta iskasii baraarujyo macnaheedu waxaa weye qiyaasku eh, takhsiiska maantu keeni doonaa qiyaaska wax lagu takhsiisiyaa takhsiiska qiyaaska wax lagu takhsiisiyo caamka lagu takhsiisiyo waxaa weye markii laga soo reebo qiyaasu shabah qiyaasu shabah markii laga soo reebo asagu daciifa inta kale wax lagu khasiisi kara arki doona insha allahu tacala marka qolaha iyaga xooga sidaa loogu baraarugo waan ka socon wuxuu yihi faslun wa ama afcaalu rasuul calayhi salaatu wasalaam somaa fa yukhasasu waa lagu fayujuusu waa bannaan yahay التخصيص wax lagu khasiso naska caamka lagu khasiso biha afcaashan lagu khasiso afcaashan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu samaynayo waxa laga haydihi hada qowlka aw qowlka waa ka soo hadla nutqu kitaab wa sunna sawana soo marin hada sawaqa hay weydiin mid ayada halkan waxa looga hadlayaa الافعال والتغيير baa looga hadlaya ama النطق oo qowl loola jeeda aqwaal qad sabaqat wey usuulintu saas u isticmaalaan oo nutqu kitaab maxaa la yidhaha kitaabka qur-aanka iyo sunnada nutqiga waa israaciyaan israaceen kabacdi afcaasha keena ile labadaas nut bay wada wadaagaan fayajuusu marka waa bannaan yahay wey atakhsiis in wax lagu khasiso bihaa afcaasha waa bannaan yahay wadaalika kaasu waxaa weeye mila waxaa la tusaala an yuxarima rasuulku inuu taxriimiyo ashyaa ashyaabu xarimay nabigu calayh salaatu wasalaam ashyaabu xarimayo bilafdi caam lafdi caamuna ku xarimay bimacnaa lafdi caamana xaggee laga qaata ma ficil baa laga qaata mise qowl qowl baa laga qaata weligaa lala socoto ah, lafdi caama waa qowl wey marka nebi maxamed calayh salatu slam baa hadlay wuxuu yidhi abshaada waxaas waa xaaraan buy waa lafti caama uma intaas kabacdina yafcalu wuu sameeye bacdahaa qayb iyada ka mida ibuu sameeye wey uma yafcalu bacdahaa buu sameeyey weeye oo ashyaadii caamka ahayd mid ka mida ayuu asagii sameeye ficil ahaan buu u sameeye mana uu hadlin aye fa waa lagu khaas weeye bidaalika oo ficilkaasa ah, alcaam caamka lagu aasiilaya aiaaiyada aaxiiyada wuuu leeyahay waaa nusa hakada buu kuley fi jamiici nusakh walacala awla sida haboon waxaa fiican in la yihahdo bihi fa yukhasu bihi dalika alcaamu in la yihahda fiican ama sax way saasuu fiican tahay w lakin sida dilwada lafteedu noqodo waa sax sida uu sheegay waa sax baa fiican xoog badan marka uma yafcalu nebigu samaynaya bacdaha bacda ashyaada uu lafdiga caamka ku xarimay oo qowliga ah ayuu sameynaya fayukhasu waa lagu khaas yeeli bihi bilficli waxa lagu khaas yeeli bidalika alcaam caamkaas lagu khaas yeeli waxba looga soo reebi iska dhibiyta hore loo soconaya wax tacaawun iyo wax mushkilaana ma jirto oo hadhihi nebigu hadda marna wuu xarimay qowl buu ku xarimay ficil buuna ku sameeyey caamkii qaybo ka mid a hadhihi wey kasoo reeb nabigu calayhi wuxuu sameeyey khaas buu halkaas caam isma isma tacaarudaya wa min annaasi culamada waxaa ka mid a man duul baa ka mid a qaala yidhi laa yajuusu ma banaana التخصيص in lagu khaasiso laa yajuusu takhsiisu in yabaa meesha maxaa la yihah ka go-an sooma ah, laa yajuusu takhsiisu laa yajuusu takhasusu markaas noqonayo ama takhasis saxna maaha waa la yihahdo laa yajuusu takhsiisu biha wa min annaas culamada waxa kada ah manduul baa ka mida ah. qaalu yaa u ma jira dabacaadka dambe kurtuma isku mid baa ya way ka wada go-anta kitaabku waa laa yajuusu takhsiis wey biha kitaab wuxuu ugu fiican yahay nusakh kala duwan iyo dabacaad kala duwan taxqiiqaad kala duwan inuu leeyahay ardadu haysto wa isku fiiriyo ku fiican yahay laakiin hadday tahay hal nusqa ay tahay hadda waa halkaliya ku geelmeelow wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah culamadu waxaa ka ah, man qaala lilaahi juusu takhsiisu ma bannaano biha in maxaa la afcaasha wax lagu khasay ma bannaana wa huwa qowlu bacdi asxaabina asxaabtanada asxaabu shaafici usuuliyiinta iyo fuqahada rag baa saa qaba wey maxaa dhacay liannahu waxay dhaheen yajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado ficilku liannahu ficilku yajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado maksuusan bihi binabiy ala salaa wasla nebiganu khaas yaa laga yaaba ficilkan aan leenahay caamkii nebigu taxriimiyey qayb ka miduu sameeye kabacdina waan ku khasisaynaa waxaaba laga yaabaa bay leeyihiin ficilkuna asagoo khaas ku yahay annaga ummadaana taxriimkii aan baaqi ku nahay oo nala ka saari karin marka haadaa khaasu linabiy wa min khasaa'isihi inay tahay baa dhici karta warkaasay la soo istaagoon liannahu ficil yajuus waxaa bannaan an yakuuna inuu ahdo maksuusan bihi nebiga inuu khaas u yahay waxuw alwalu warka hore oo ah ficilka in lagu khaas yeelahay caamka asaxu isaga fayowmi badan w midka kale waa daciif wey alawal midka hore oo ah in maxaa l jawaasu takhsiisi bilafcaal afcaasha in lagu khaas yeeli karo asaxu isaga fayowmi badan wey warka kalena waa iska daciifa isaga tag wey liannahu ficilku waa injaasa haba bannaanaado an yakuuna inuu ahaado maksuusan inuu nebiga khaas ku yahay maksuusan bihi wey bihii haduu iska gooyo inuu khaas ku yahay waa dhici kartaa waa runta ixtimaalkaa waa jira laakiin hal yuqbal kulu ixtimaal عند الأصوليين وعند العلماء وحاوي لا يقبل كل الاحتمال وي إنما يقبل الاحتمالات القوية ولذا لا صعب هدي الاحتمال وي شيخ دليل قال الاحتمال كذا دعي كرا كذا دعي كرا وإن تكون جوابته ترى وهل يقبل كل الاحتمالات adduunkan kul ixtiraam baa la qaabilaa waa la aqbalaa oo saas ku yira waa baatil waana daciif wax jirana maaha nin wax yaqaanana maaha wuu ku qasbaya inuu ku yirahdo ma ixtimaalaadka hore kutida lama aqbalo wa kadalika haadaa baadeeda qawi weeye inamaa yuqbalu he alixtimaalaat alqawiya baa la aqbalaa oo laha dalaa'il baa ama ixtimaalaad mujarada iyo ismuusid iyo shubahaad waa la tuurayaa sababta culimadu xisaas ku leeyihin waxay leeyihiin bini aadanka caqligiisaba inuu ixtimaal u waayo maba dhici kartaba ixtimaal soo ma dhici karto soo ma dhici karto soo ma dhici karto soo ma dhici karto marka soo ma dhici kartadaas waxa weye waxba laguma dhiso waa la iska tuuraawo وحي إلا أن الأصل وحي لأنه محل فعلك وإن جاز هبا بنارتان يكون مخصوصا إلا لكنه أن الأصل أصل هو كان كل قوي إلا أن الأصل سيدا أصل كون ليقان وحوي واللي أقي قاعدة أصولها مشاركة الأمة أمد إن لو ذاقي النبي عليه الصلاة والسلام مشاركة الأمة وحوي iaam akaamta inay la wadaagayso linabi sal nabga in la wadagsa tusaale waa asalku waxaa weeye almushaarakatu fi اlaxkaam asl waxaa weeye haddana cadam اlkhusuusiya wey la soco alaslu haddana waxaa weeye alkhasaa'is laa tuhbat ila bidalaa'il meeqa asal sheekh waxaasoo usuula isdaba yaala marka codka usuul ay meesha isla yaalaan khasaais laga yeeli maayo alaslu waxaa wey laakiin ku noqonay ana alasla asalka iyo qaacidada lagu dhawaay waxa mustamirada joogtada mushaarakatu lummati ummaddu inay la wadaagayso oo la gelayso fil axkaam axkaamta inay la gelayso weye nebiga calayh salaatu wasalaam weeye oysan nebiguna meel gooniya la aadayn iyaguna meel gooniya is aadayn axkaamta la wada wadaago wixii nebiga lagu khaas yeelahayo ama ummadda lagu khaas yeelahaya daliil baa lagaaga rabaa laakiin ixtimaalaad sooma dhici karto maya waa lagaa diiday ولهذا سيدا درادي قال الله تعالى ألا وحيري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي عليه الصلاة والسلام وحين كوسبناتي أسوة كضيشو حسنة الأولاد وصفة كاشفه معناها النبي عليه كضيشديسو مر والبوا حسنة يا جميل يا خير يا وناقي بركو مركا لقد كان لكم في رسول الله أسوة يا أسوة قراءتان سبعيتان مدي اللي يرى محل اللي يرى النبي كضيشو وناكسن مركا وحو النبي وكنت اه أو اتبعوه اه لعلكم تهتدون والنبي مركا وإلا raaco meesha agta dhiga la dhiga wixii lagaa reeba lagu yidhaha maya sagaal dumaraan guursanaya baan yidhi oo maxaa nebigaa sameeyey tan waa lagaa diiday waan leena walaal soonkan uu saalin xiriirinaayo maxaa dhacay nebigaa sameeyey tan waa la diiday khasaa'is wey daliil baa la hayaa waa kanaw islaam baan hibe ku guursanaya tan walaal waa lagaa diiday khasaa'is wey daliil baa yaala markuu qofku yidhaha nebigaan ku raacaya hala yaabi laakiin waa inaad keento daliilka u diidaya ka khasaya waa inaad keento hawsha waa in la kala garqaatay moogta halka marka afcaasha muhimad waxa weye afcaasha waa lagu khasisahayaa cumuumka lagu khasisahaya dhibna male hadalka uu sheegay khilaaf ku jirana khilaaf tabarla maaha iskaga socdo faslu ama aliqraaru soo maaha iqraarka nebi moxamed calayh salaatu wasalaam uu cid wax ku qiray qiristuna waxaa weye nebigu calayh salatu wasalam waxaa laga yaabaa labu noqonaya inuu qof hadlo nebiguna hadalkaa uu ku qiro inuu qof wax sameeyo ficilkaana uu ku qiro labadan buu noqonaya hadduu marka qof nebigu uu ku qiro wuxuu la mid noqonayo la macno noqonahayaa nebi maxamed oo hadlay oo kale tusaale ahaan baa laga soo qaadaya haddii qof wax sameeyo nebiguna ku qiro waxaa laga soo qaadaya nebigoo sameeyey oo kale dadaa laga soo qaadaya ayib taas waa midaas oo xagga dadka wey waxaa kaloo iqraarka la fiirinaya nebigu ciduu ciduu wax u qiraya ma dad mu'miniin aha mise waa gaalo hadday gaala yihiin xuji kuma jirto wax la xujaysanaya ma limaada lanno gaaladan baail bay samaynayaan nebiguna dacwo waa ku gudanayaan hadday nebiga hortiisanta wax ku samayn isaga aamuso ama waxyna isaga aamuso nebigaa ku qiree waa xaq hala soo boodi waa qaldan tahayo wax wax lagu qiraayo oo la leeyahay loo ogolaanayo waa dadka mu'miniinta ah munaafiqiinta ka waran ma ku jiraan mise kuma jiraan saxiix waa inay ku jiraan wey limaada lanno waxa weeye muslimiinta inooga tirsan yihin korkaa uga jiraan wey laakiin ninka imaam xaramayn iyo keyrkiisa hadal bay keeneen wey hadal bay keen khilaaf bay geliyeen lakin saxiix waa inay ku jiraan munaafiqiinta laanna muslimiinta guudkaasi korkaasa laga qabanay ku jiraan way laakiin yowm alqiyama lagu kala baxayaa wa ama aliqraaru soomaa fa yajuusu waa bannaan yahay atakhsiisu bihi asaga wax lagu khasisa waa bannaan yahay kamaa ruwiya sidii la wariyey annahu nebigu sala allahu calayhi wasalam ra'aa waa arkay qaysan saxaabigaas qays ayuu la arkay saxaabigu waa qays laakiin qaysan hee ra'aadee ninkaan qays ibnu camr in la yihaahdo nebigu asaga meesha kula ka soo rareeyay ee saaxib xaashiyadu walakaruuna calى anahu qays ibnu camr huwa صaxiix cinda jamhuuri aimat اxadiiث marka shiraasi kutubtiisa waxaa ku qoran iyo kayrkiisba in la yihaahdo qays ibnu qaxad la yihaahdo qayd in la ayaa ku qoran marka labadaas in la yiado qays bnu qaxdi la yihaahdo qays bnu sahl in la yihaahdo qays bnu camri in la yihaahdo magacyadaaso dhan waa soo arooreen laakiin ninka waa un nin saxaabiya ninkaasuu nebigu arka oo yusalli tukanahaya ragcatay fajri labada ragcadood fajrka labada ragcadood fajrka waxaa laga wadaa labadii ragcadood sunnada ahayd oo fajrka ka horreeyey ayuu ka gaari waayey saxaabigu kabacdina markuu salaadii jamaacaduu tukaday fajrka ayuu intuu istaagay labadii ragcadood soo celiyo oo gadaal ka tukaday tii baa lagu qabsada wuxuu arkay qaysan waa ka yusalli ragcatayn fajr tukanaya bacda subxi bacda salaat subxi isagoo labada ragcoo tukanaya ayuu arkay faaqarahu nebigu waa ku sugay weeye calayhi ah, faaqarahu nebigu waa ku sugay ficilka asaga saxaabigiisa buu ku sugay calayhi cali saxaabi ku sugay ficilka asagaa baa saxaabiga loo ogaada loo daayo ayib marka fa yukhasu waa lagu khaas yeeli bihi ficilkaasa waxaa lagu khaas yeelahayaa weeye nahyihi sal اlahu alayh wasalam uu nahyey oo diiday can asalaati salaad uu diiday bacda subxi salaada subax gadaasheed uu diiday baa lagu khasisayaa ayb lnnahu nebigu laa yajuusu ma bannaana an yara inuu arko munkaran shay munkara oo liita inuu arko oo fa markaa uu sugo ogolaado calayhi dusha ugu ogolaado wey falamaa waktigii aqarahu nebigu uu ficilkaas u qiray dalla wuxuu ku tusay ama falamaa aqarahu saxaabiga markuu ku sugay oo u ogolaaday dalla wuxuu ku tusay way iqraarku wuxuu ku tusay calaa jawaasihi calaa jawaasi alficil ficilku inuu bannaan yahay oo ah bacdi salaati subax nahyigaa ku soo arooray in la khasisahayo oo salaadii sabab lahee oo kaa tagtoo hore u tukan jirtay la imaanaysa nahyigu inuusan ku qabanayn ayb xadiiska marka sixadiisa asaga waa la isku hayaa imaamu nawowi iyo keyrkiisa iyo dee culmo badan way daciifiyaan waxayna sheegaan dee inuu xadiisku mursal yahay xadiiska sixadiisa marka saasa la isugu haya abu daawud baa wariyey inuu mursal yahay iyo tirmidi keyrkood waa wariyeen inuu mursal yahay baa maaa la maraa daciif yahay qaarna waxay dhahaan mursalkiisa waxaa lagu xoojinayaa shawaahidda kale oo ah kutusaysa salaadaha sabab kale in la tukan karo ayaa lagu xoojinayaa ayib si kastaba ahaatee xadiiska marka sicadiisu waa sida kutuma baad ugu noqonaysaan taqriijaadka iyo taqriiraadka baad ugu noqonaysaan lakin muhiimadu waxay tahay anaga maxaa naga tuseeya taqriirka macnaha taqriirka wax ma lagu qasis ma lagu khasisi karo mise laguma khasisi karo waa lagu khasisi karaa sida daraaddeed ayuu hadda maxaa la yidhahdaa saaxib alxaashiyada faadani wuxuu leeyahay ay biliqraar almadkuur wakownu wayakuunu almuraadu binahyi sala allahu alayh wasalam asalaat alati laa sababa laha وهي النافلة المطلقة والنافلة سنة مطلقة جمعا بين الدليلين هذا وقد ضعف النووي الحديث المذكور لأنه مرسل حديث هو مرسل واستدل أما واستدل وحال لو دليسده ويه أما واستدل waa dليسay نووي أما واستدل waa la dليسaday بما رواه الشيخان labada شheekh صحيحaanka waxay wariyeen oo maxay tahay macnaha إقرار in wax lagu qasisi karo waxaa xadiiskan ka fiican oo loo delisaday weye أna rasuul الlahi sal rasuulka ilaahi faatahu waxaa ka tegey ragcatay baa ka tegey ragcataa sunata ظuhr baa ka tegey labada ragcadood duurka gadaasha uu tukan lahaa ayaa ka tegey faqadaahumaa waa qadayay bacda alcasri wadaawama calayha waana joogteey bacd casrka nahyi ku soo aroor wa ku soo arooray maca daalika nebigu waa tukaday una marka maxaa kuu soo baxday bacd alcasri iyo bacd alfajr waxaan la tukan karin waxaa weeye he salaadaha sunnada mudlaqa wey ama hadday salaad sabab la tahay nahyigma soo gelayso marka xadiikan waxaa ka fiican weye xadiistaa saxeynka ku sugan in la daliilsado marka aduu kaad u dhigtaba ama mursalka u daliilso oo xadiis saxeynka ku xooji ama isticmaal la yihahda saxeynka teeda u daliilsee labada waxaa soo boodaysa waxaa weeye iqraarka waxbaa lagu qasisi karaa cumna lagu qasi karaa soo war dhan maaha mahanadu waa taas wey ama raar sooma in wa lagu iro qof fajuusu waana muslimiin wa laga hadlayaan fayajuusu waa banaanya atahsiisu bi in wa lagu asiso kamaa ruwiya sida la wariyey annahu nabigu sal اlahu alay slam inuu arkay qaysan saxaabiga qays la yihahdo ibnu camri ama ibnu qaxad la yihahdo ibnu sahal la yihahdo arkay oo yusallii tukanaya ragcatay fajri labada ragcadood fajrka tukanaya wey sunnada ahayd oo intuu ka soo daahay hadhow tukanaya marka kutubtana waxaa ku qoran nebigu inuu la niqaashay oo yiri fajrka afar tukanaysaa maxay tahay salaadaan saxaabiga marka isaguna nin faqiiha wey waa niqaash wuxuu nebi maxamedow labadii ragcadood yaa ka gaari waaya haddana markay tukanayaan nebigu marka faru ka qaaday shibuu ka yidhi ah, niqaash baa dhacay dood baa dhacday ah, <laughs> nebiga saxaabigu waa niqaasheen wey ah, ayib marka faaqarahu nebigu waa qiray weye faaqarahu saxaabigii buu ku qiray calayhi cala alficli buu ku qiray wey calayhi cala alficl ayuu ku qiray wey ama faaqarahu nebigu waa qiray ficilkaas calayhi cala saxaabigu ku qiray wey fayuasu waa lagu aas yeelhayaa weeye bihi bilraar baa waa lagu aas yeelhayaa oo wa looga soo reebhayaa nahyii sal lahu ala nabig nahyiisii uu nahyo yidhi can isalaati uu nahye kaasuu muxuu ahaa dee shalna waan soo marnay naha can isalaat soomaaha salaadoo dhan ba aliflaan baa ku jirta salaada soomaa nahyiga salaado dhan bu ku dhacayow bacda subxi salaada subax gadaasheed uu reebay ayaa lagu khaas yeelhaya marka nahyi can isalaati bacda subxi shaykhaynka hadda soo saare asagoo saxiixo shaykhaynkaa soo saarayo buhaariga iyo maxaa la yihahdaa muslimba waa soo saareen wey ayb wuxuu yidhi lannu maxaa yeelay lnnahu nebigu laa yajuusu lnnu amarkii shaniga xaaladdu waxaa weeye waad dhigi kartaa ama lnnahu nebigu calayh salaatu wasalaam laa yajuusu ma bannaano inaad tirahdo ama lnnahu amarkay shaniga xaaladdu waxaa weeye laa yajuusu ma bannaana an yaraa inuu arko wey yaa arkahaya rasuululahyo an yaraa rasuululahi sal rsulka ilah inuu arko munkaran shay munkaroo shareecada khilaafsan inuu arko oo fa yuqira calayh markaana uu qofka ku qilo u ogolaado ma bannaano wadaadada qaar baa waxay dhaheen laa yajuusu lilnebiyi in la yidhaahdo yidhaahdo waxaoga af adayg baa ku jira aan edabsanno laa yajuusi waxaas anaandhihi nebiga uma bannaanay anaandhihine nebigu ma samaynahayo aan dhahno ah, waxaas saxi sheekh aad bay u qurxan tahay ixtiraaman lahu calayhi salatu wasalam in la yidhaahdo laa yajuusu iyo yaan la dhihi adiga aniga ah, waxaa la ornaya adiga laa yajuus kuma bannaano laakiin nebiga waxaa la odhan nebigu ma samaynahayo Ah, ma samaynaayo ixtiraam una tagrin nabiga calayh salaatu wasalaam ah, muslimiinta marka waxaa la rabaa nabiga calayh salaatu wasalaam meel adag in kooyaa ah, doraad miyay ahayd doraad doraad wiil yaroo faransiis faransa muslim ah ayaa mid eh, mid macalin ah afartan iyo toddoba sano jira waxaan la yaabay tabardaradiisa gaalada ducfigeeda ogaanaysa afartan iyo toddoba sano dee macalin jira iskuul wax ka dhiga ayaa wuxuu soo qaaday dhaheen eh, jimcadii doraad wuxuu soo qaaday eh, sawirradii lagu caayahay iskuulkiibuu yimid iskuulki markuu xiisadii soo galay iyo wuxuu yidhi intii muslimiin ah waxaa weeye hadday rabaan waa iska bixi karaan sawirradaan anugu sharxaaya oo nebiga lagu caayo markii ninkii rabaa oo muslim waa iska tegi karaa hadda korna iskuulku waa ka sameeyaan waa laga dacwooy ninkan waa iska joogi ninkan waa iska tago iyo kuwa muslimiinta wiil yaroo siddeed toban jira ayaa markuu iskuulka ka sibaxay inta ilbaadsaday iyo gowrac u jiiday afartan toddoba jiran u jira hadda la soco nin xoog binaanku u xoog badnaa ji wiil laleeyahay oo muslim ah ayaa gawrac ku jiiday siduu xarim u buriyey ah, wiilkaas yarka u fiirsada bilahi calayk ninkaas yarka ah u fiirso maxaad malaysaa culummo waxbartay iyo dad waxbaray iyo magaciisi iyo nin la soo habeeyey iyo nin hawle loo soo dhiibay iyo nin he eh, argagixiso haddaan sidiin u dhigno aan dhahna argagixiso soo tababarto lasoo maceedmaysa waa soo wiil yaro madrasada ka dhiganay ninka iimaankiisa iyo akhlaaqda iyo tadxiida ku jirta fiirso booliiska intay isku aamini waayeen wiilkeekaa way togtay xataa markii qaanuunkooda loo fiiriyo ninkaan gaaray ma ahada waa saqiira la socdo laakiin qaanuunka iyo dimuqraadiyadda iyo gaalada waxay kuu sheegayaan waxba kama jiro afka baarkiisa wiilkaa yarkaa xataa intay dhaawacaan ama xoogaa sunku buufiyaan ama maxaa la yidhahda baabuur saa way qaban kareen laakiin cadaawatan wa xiqdan lilmuslimiin walislaam waxaa weye wiilkeeka xataa waa dileen markaas weliba waxay dhaheen loo tegin xataa meydkiisa meesha ha yeelo ilaa la hubiyo loo tegin lugihiisa waxay daldana waa yaabaa laakiin muhiimaddu maxay tahay muhiimadda anaga naga gaartay waxaa weeye gaal nebi maxamed ninkii ka adbaxaa inuusan badbaadayn horta risaala waa inay gudubtay moogta risaaladu maxay tahay nebi maxamed ninkii ka adbaxa alayh salaatu wasalaam hee fi lxilli waalxaram meel alla meeshii lagu arko waxaa weye saqiir iyo kabiir qof muslima inuusan ka badbaadin hadda ninka la yihaahdo eh, eh, madaxweyne marka faransiiska ah macron maalin wey markuu islaamka wax ka sheegay oo ninkan hadda wiilka meeshii dilay meeshii wuu tago korba u dhowaan waayo ruuxdii meydka laftiisa ugu qarxine xagga uu ka istaago kilomitr buu saa uga fiiriyey wixii meesha macalinka lagu dilay waan u barooranaya laakiin ugu soo dhowaan waayo laakiin wuu ogyahay yaqiin buu ku hayaa maanta muslimiintu meesha ay ka helaan hee inay ku duwanaya waa ogyahay hadihi risaala sheekh hadihi risaala marka nabig ale slat waslam ixtiraamkiisu waa hawl gooniya wey nabig ale ixtiraamkiisa iska socon marka liannu amarka iyo shaaniga xaaladdu waxa weye laa yajuus ma banaana an yaraa inuu arka nabiga alay slam munkaran inuu arko fayaqirira markaa uu suga calayhi dusha fayaqirira de ficilka mudaarica waxaa leeya an bacda fa sabiiba baa nasbinaysow nabiga ku suga falamaa waqtigii aqarahu nabigu uu saxaabiga ku qiray dalla wuxuu kutusay weeye ficilkaasi e, e, dalla wuxuu kutusay calaa jawaazihi e, calaa jawaasi ficil oo ah salaadaha dawi sababka ah waktiga nahyiga in la tukan karo wey ka socon warkaas iska dhib yarahow ama ijmac soomaaha ijmac almuslimiinta ijmac almuslimiin soomaaha fayajuusu sheekhu de wuxuu wadaa adilada wax lagu khasisi karo tan wax lagu khasisi karin uu keeni doona ama hada qaarna uu soo hormariyey ama ijmac almuslimiin soomaaha fayajuusu waa banaaya ataqsiisu bihi wax lagu khasisi waa banaan yahay mar hadday culimmadu ijmaaceen waxaa weeye ay daliil xoog badan weeye in wax lagu khasiso waa banaan yahay sababta maxaa dhacay ijmaacan wuxuu cuskan yahay hee daliil buu cuskan yahay لغو خصيصي وبنايا وصوت معاه دعي إجماع عن عسكية هي دليل بعسكية مستند بعسكية لأنه مرعي كنا مرعي لا لقى إجماع ولا بد وإنه دليل عسكري أما دليل عام هنضم دليل خاص هنضم دليل ظاهر هنضم مستنبط هنضم وحرا بقى دليل بحالي إنه عسكري ولا مارمو adigu inaad ogaato qasab ma aha waxaa laga yaabaa in lagu sheego ijmaac culama ku ijmaaceen ay saxiix tahay wamaca daalika hee adigu inaadan mustanadka helin baa laga yaaba mustanadka inaa helin baa laga yaaba way dhacda wama alijmac fayajuuzu takhsiisu bihi wax lagu khasi waa banaanta maxaa dhacay liannahu aqwa asaga ka xoog badan weeye min adawaahiri dawaahirta dawaahirta cumuumaadka iyo khabarulaxaadka iyo hawlaha isaga he waa dawaahir wey qawaadic ma aha oo maca daalika he waa bannaanta wax lagu qasiso faidaa jaasa hadduu bannaanaaday khasiso فإذا جاز هدو بنانادي التخصيص بالظواهر نصوص ظواهر قواطع لو تخصيصيو عموم لو عام لو تخصيصيو فبالاجماع اجماع المسلمين تونا اسكو راعين اولى سغا كهوريو او كمودو سغا كهوريو كمودو marka iska dhib yar tahay weey in maxaa la yiraahdaa ijmaac wax khasiso waa iska dhib yar tahay weey wala yiri baa jira ijmaac wax ma khasisaya laakiin mustanadka wax khasisaya waxaa la idinku soo horta ma ogolaan wax la khasiso waan ogolaanay inuu kala kaxeeyo marka sadaraadeed wasaga hadda raqam saddex waxa ka dhigaya جعل الصيرفي من أمثلة هذه المسألة قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال أجمعوا على أنه لا جمعة على على عبد ولا ولا على امرأة ولا امرأة ولا امرأة هوين عبد يهوين إن صلاة ولا بين المسلمين كو إجماعهم آه أكو إجماعهم لأنه ميشن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر أيها المسلمين صوما ordow muslimiintoo dhan bay marka u taallow marka musaafir iyo cabdi iyo haweeney iyo mariid iyo kadaa maxaad ku saaraysaa ijmaac iyo adila lagu saaray ijmaac iyo he lagu saaray soo marnay qowl waaxid min asaxaaba qof saxaabioo hadlay hadal uu yidhi caama lagu khasisi karaa wuxuu ku yidhi idantashara qowl saxaabiga idantashara hadduu baaho oo fido walam yucraf aan la garan lahu saxaabiga aan loo garan lahu qowlka aan loo garan mukhaalifun cid khilaafaysa aan la garan fahuwa xujatun qowlkaas waa xujawo xujada khilaafin waa qowlka saxaabiga maaha ama qowl صaxaabiy soo maa oo ama qowl waaxid hal mid oo min asaxaabati ka mida wey idantashara markuu baaho muslimiinta o dhan bayna saxaaba muslimiintu ay wada ogaadaan oo saxaabadda dhexdooda uu ku baaho ayb walam yucraf aan loo ogaanin lahu qowlkaan loo ogaanin mukhaalifun cid khilaafta oo saxaabi kaloo radinayir ma jirto oo ku khilaafin aan la ogaan fahuwa xujatun waa gar iyo daliil wey fahuwa xujatun waa daliil iyo gar wey ayb yajuusu waa bannaan yahay weeye adtakhsiisu in wax lagu khasa bihi waa bannaan tahay Ah, mar hadduu baaho oo intishaaro oo saxaabada dhexdooda la saxaabi fadwoodo oo saxaabada dhexdooda og yihiin xaq ay u arkaan aan laga hadlin muddo saa hawsh lagu dhaqmo waxay dhaheen wuxuu ku yidhi sheekhu fahuwa xujatun yajuusu takhsiisu bihi in wax lagu khasisana waa bannaan tahay takhsiisu lxumuq xumuqki lagu khasisa waa bannaan tahay wain lam yantashir hadduusan intishaarin hadduusan intishaarin oo uusan baahin ee asagaba uusan dhaafin waad fiirin wey fain kaana lahu mukhaalifun hadduu mukhaalif leeyahay lam yejus ma banaana atakhsiisu bihi asaga in lagu khasisa cumuumkii ma banaano ah, mar hadduusan intishaarin eh, fain kaana lahu mukhaalif cafa wain lam yantashir hadduusan baahin waad fiirin wey waad fiirin fain kaana lahu mukhaalifun lam yejus takhsiisu bihi ayb wain lam yakun lahu mukhaalifun hadduusan mukhaalif uusan ahayn cid khilaaftay aysan jirin ma intishaarin cid khilaaftayna ma jirto fahal yajuusu takhsiisu bihi in wax lagu khasimo bannaan tahay yubnaa waxaa lagu binaynaya oo lagu dhisaaya cala alqowleyn laba qowl baa lagu dhisaaya oo ahaa fii annahu ee qowlu saxaabi xujatu miyaa am laa mise xujo maaha taasaa lagu binaynaya halkan wuxuu kaga hadlaya qowl saxaabi hadalkana welibu sii wadaa wuxuuna ku yidhi marka labada qowl marka lagu binaya waxaa weye faidaa qulnaa haddaan dhahno laysa bixujatin qowlu saxaabi sidiisaba xujo ma haddaan dhahno horba haddaan ka qabanno oon dhahno faidaa qulnaa laysa bixujatin qowlu saxaabi xujaba maa haddaan dhahno waana qowlka jadiidka imaamu shaaficiye lam yejus ma bannaano weeye attaqsiisu bihi in wax lagu khasa ma bannaano qowlu saxaabi xujana maa daliilna maa aad qur'aana xadiisana maaha waa axad min almuslimiin weeye haddaan dhahno waxaa weeye lam yajuز الtakhsiiصu bihi wey waidaa qulnaa inahu xujatun haddaanaan waa xujo iyo gar iyo adilana fahal yajuusu ma bannaan yahay weeye aلtakhsiiصu bihi in wax lagu khasi ma bannaan yahay haddaan dhahna xataa waa xujo xataa haddaan dhahno waa xujo iyo waa gar iyo waa daliil haddaan dhahno adilada qur-aanka kitaabka ilahay ku timid iyo sunnada nebiga alay sla slam ku timid ma lagu khasi karaa fiihi wajhaan laba waji baa ku jiro wey asxaabu shaafici laba waji baan leenahay saxaabta haddaan il wajhaanku asxaabte aaduhaa midkood waaa wey yjuus waa bannaan yahay juus taksiisu bi waa bannaan yahay w ayb waani waxaa wey laa yajuusu ma bannaano laa yajuus ma banaana bal cumuumkaa la qaadanaya qowlu saxaabina waa laga tegayaa wey limaada liannu waxaa la hayaa saxaabadu intay wax sameeyaan baa waxaa loo daliilsan jira daliil caam ah markaasay ka noqon jirin waxay fadwadeen iyo hadalkoodi sacilkoodi qowlkoodii marka ayagoo noolba yaa marka intay wax sameeyaan caam lagu qabto imay dhihi jireen caamka anigay qaban maayo anaa saanarka waan khasiisayaa ehe maxay dhihi jireen caamka isu dhiibi jire hoosgeli jireen markas inaan maaa layiad qowl saxaabin wax lagu khasisaynin ayaa maaa la yihada uusan xujahayn cumuumaadka lagu khasisayn ayaa maxaa la yihahdaa hada maxaa la yihahdaa yaa xoog badanoo saxiixa ah. wa laakiin dib aan ugu noqone waama qowl saxaabi waaxid min asaxaaba ida intashara walam yucraf lahu macnaha shuruudda waa inaad fiiriso markaad qowl saxaabi waxba qosay aad leedahay horta shuruudda fiiri wa shuruud shardi kooad fiirinaysaa muxuu yahay waxaa weeye waa inuu intishaaro oo baaho oo saxaaba dhexdeed u gaaro saxaabado dhan ah, saxaaba ay maqlaan haduu saxaaba ahlulcilmi oo saxaabada inuu ayna maqlaan haye shardiga labaad walam yucraf lahu mukhaalifun waa inaan mukhaalif u jirin hadduusan baahin ee maxuja mise xujima khilaaf baa ku jiro hadduu maxaa mukhaalif leeyahay laysa bixujahu haddiiba mar mukhaalif leeyahay saxaabi kale uu hardiyo haddii laba culmo oo iskhilaaftay baad noqonaysaa kabacdin adilada aad fiirin adilada umbaa lagu kala baxayaa adilada umbaa lagu kala baxayaa marka walam yucraf lahu wuxuu ku yidhi ida intashara walam yucraf lahu fahuwa xujatun weeye yajuusu takhsiisu bihi ah, taas marka eh, cumuumka lagu khasisahaya mar hadduu intishaaray mukhaalifna uusan lahayn cumuumkan ku khasisaynaabuu ku yidhi cumuumkan lagu khasisaya wain lam yantashir hadduusan intishaarin fain kaana lahu mukhaalifun asagoonan intishaarin hadduusu haddana mukhaalif leeyahay lam yajuus takhsiisu bihi ilaharddi kooaad laba shardiba wuu waayey marka kooaad ma intishaari marka labaadna he mukhaalif baa u sugnaaday mid ma bannaano wax lagu khasiso wain lam yakun lahu mukhaalifun muusan intishaarin mukhaalifna looma hayo cid khilaafta lama hayo mana intishaarin haye fahal yajuusu takhsiisu bi in wax lagu khasi ma bannaan tahay marka hadday saas tahay hadduusan intishaarin mukhaalifna uusan lahayn ee waxaan fiirinaya yumna cala alqowleyn baa lagu dhisay oo guud oo ahaa في أنه قول السحابي حجة أم لا قول السحابي حجة أم سماء وحبال فيرنا هياو فإذا قلنا هدان لنا ليس بحجة قول السحابي هدان لنا wain qulnaa idaa qulnaa haddaan rana inuu xujatuna fahal yajuusu takhsiisu bihi haddaan dhaha xataa marno takhsiis aan wax lagu khasisan waa xujo qowlu saxaabi xataa haddaan marno oo qadiimkii ah wax ma lagu khasisi karaa fiihi wajhaan baa ku sugan weye axaduhumaa yajuusu waa bannaan yahay wahaani laa yajuusu weeye midka labaadna waa inuusan bannaanayn weeye hada waa saxiix ayb marka weligaa iska fiir qowlu saxaabi waxbaan ku khasisaya markaad leedahay iska fiiri weeye ka fiirsow ka fiirso aha degdeg weye hawsha ayada ayb shuruudda ayada waa in laga shuruuddaa markii laga helo yaa laysku haya wama laga ma lagu khasira mise lama khasiri karo laba weji baa ku jirta waxaa weeye mid wuxuu ku le wa lagu khasiri kara midna waa diiday maxaa xoog badan waxaa xoog badan weeye inaan hee waxba lagu khasisi karin maxayna tahay xujadii daliilku maxay tahay liannu saxaabadu aqwaashoodii afcaashoodii waxay uga tegi jireen hee لcmuum اadila adilada cumuumkeeda uga tegi jireen marka hunaa waxaad ogaanaysaa maxaa la kufri duuna kufri inay meesha ku dhimatay baad ogaanaysaa kufri duuna kufri halkaa inay ku dhimatay baad ogaanaysaa oo maxaa ku dhintay kufri duuna kufri shardiga koowaad horta ku yaal waxaa weeye kufri duuna kufri ma saxiix baa mise waa daciif shardiga waxaa weeye jawaabteedu waxaa weeye waa inuu daciif yahay waa daciif wey ko haddii lagu yidhaha waa saxiix laguu daayo oon ku badaynaba kaadi badan oo la gogolbadayaa moogta waa kuu dayn waxaan ku leenaha mukhaalif ma leeya mise ma laha waxaa lagu leey mukhaalif le cabdullahi bin mascuud baa khilaafay hunaa marka shardiga waa kaa buray wey mar hadduu shardiga kaa buray saxaabadii culummaa isqabatae hee maclimintii kala saara bay noqonaysaa markaasu alaysa <laughs> kadaalika macliminta kala saara haddii la yidhaahdo labada saxaabiyaa xoog badan midka cumuumka ku fadhiya xoog badan midka cumuumka ku fadhiya oo baa hadii lu taageeraysaa marka horta waa inaad iska hubsato midda kale waxaa loo baahan yahay kufri duuna kufri qofka ku jira kufri duuna kufri ku jira ma la taageeraa oo ma loo sacbatumaa oo ma la garab istaagaa oo ma loo hiiliyaa mise beri baa laga noqdaa nin gaalnimo ku jira ma la garab istaago ma loo hiiliyaa mise beri baa laga noqda oo laga cararaa har su-aashan waa ka jawaabtaa beri baa laga noqdaa waa in loo naseexaya asagoo laga cararo laakiin in la yidhaha la garab istaago haloo hiiliyo loo waxeeyo see nin gaalnimo ku jira ila gaalnimo adigu ku jira adaaba qirsanba see loo garab istaago loo hiilinahayaa aniga wa gaaloobina meesha ku gaaloobinin meesha ku gaaloobina khatar wey hawsha ayadaa haddaad xataa tirahdo asagu ma gaaloobay aad tirahdo adigu inaad beri ka noqoto waa in la kala fahmo soo maaha haddaad tirahdo ninkaan uma gaaloobay kudan kurigu ku jira macnaheedu waxaa weeye adigu waa inaad beri ka noqoto ood isaga cararto asagana haddaad awooddaad u naseexayso laakiin kufri duun kufrigiisa hadduu ku dagaalamo xabadda soo rida ka war hadduu kufri duun kufri isagoo ku jiro markiiba kufri duun kufri aad ku jirtaa asagu xabadda soo liso hee maxaa xal ah so in laisweydiiye maaha taankibaaba marinaya marka ole waxaa jirta yii xadiidka asarkaas kufri duuna kufri saxiixiyey baa jira oo ardaydu albaani ka mid ah oo baxti ku leh oo saxiixiyey baa jira oo ka niqaasho ka dooday baa jira laakiin ayagana waa lala niqaash waa laga dooda adilaa lagu keenay adilada akri adilada intaad akrido iyo xujadka iyo saxiixa daciifka hadaad aragdo markaa kabacdi soo shirta haddaad rabto oo hawshan u yartahay marka kufri duuna kufri waxaa weeye adiga su-aasha koowaad kuu taalla waxaa weeye cumuumaadka qowl saxaabi ma lagu takhsiisin karaa qowl saxaabi ma xuja haddaan muطlaqan miyuu xujo yahay mise bishuruud ataa ragga aba waaasoo dhan wa inaad ka baaraan degto markaad howlahaso dhan ka baaraan degto ood meel ku qodobayso kabacdi la imow ayb an ka socdo intaa ka bacdi maxaa la yidhaahda qowl saxaabi intaa ka badan maxaa la waxba kusu mashquul maayo faslu ama alqiyaasu ma fayajuusu waa bannaanya التخصيص به التخصيص به maxaa la qiyaaska in wax lagu khasiso waa bannaaya fayajuusu التخصيص به in wax lagu khasiso qiyaas waa bannaaya لأنه waa daliil min adilati sharci mar hadduu daliil min adilati sharci yahay waa lagu khasisahaya min asxaabina waxaa ka mid man qaala duuni laa yajuusu تخصيص ma banaana bihi weeye qiyaas waxba laguma khasisiyo qolo jirta qolo tiri baa jirta culamada ka mida وهو qowl abu caliyi weeye aljubaai muctasila qowlka qabta wey طيب iyo qayrkood wakhtiyaaru doorashadii weeye alqaadi abibakr alashcari baa isna saaqay baqilaani maxaa layaa masaa'il liidata oo ictizaali ah ayuu ninka layaa qaadi abibakr alashcari baqilaani ayuu usuul fiqiga ku leeya waa in idii soo sheego horarka kuu soo sheego ha ku qaldaminina marka ahlu sunna yaa lagaaga dhigi ha ku qaldamin maxaa la yidhahdaa ha liqin iska ilaaliyo inay aqwaal bidca tahay iska ogow wa qaala ciisa ibn maka warkaa asaga ay dhaheen waxba kama jiro warkaa isaga maxaa waa lagu xamid shiraasi muridin doona wa qaala ciise ibnu aabaan wuxuu yidhi idaa sabata hadduu sugnado ciise ibnu aabaan isaga laftiisa aqwaal maxaa leeyahay dhib badan oo macna lahayn ba isaga laftiisu leeyahay wadaadkuna aad u badiyey aad u badiyey waa soo celi ciise ibnu aabaan maxaa leeyahay musaqa wa qaala muxuu yidhi ciise ibnu aabaan wuxuu yidhi idaa sabata hadduu sugnaado takhsiisu takhsiisu lcaam caamka in lagu khas hadduu maxaa leeyahay oy sugnaato bidaliilin daliil haddii lagu sugo caamkii daliilkaasoo yuujibu waajibinaya alcilma cilmi iyo go'naan waajibinaya dliil acia ah oon ixtimaal uusan ka dhicin haddii lagu khasiisa buu yidhi hee jaasa waa bannaan yahay atakhsiisu in lagu khasiso bihi bilkhiyaas in lagu khasiso waa bannaanta wey jaasa takhsiisu bihi bilkhiyaas khiyaaska in maxaa leeyahay lagu khasi markaa bannaanaysa ciisa ibn aban shardi baatil ah ayuu leeyahay oo muxuu yahay wuxuu ku leeyahay daliilka caamka ah yaan fiirinahayaa haddii daliil qadci ah oon ixtimaal uusan gelin lagu khasiso hee waxaa bannaan maxaa la yidhaahdaa qaaska in wax looga maxaa leeyahay qiyaaska in wax looga soxo lann waataan soo marnay haddii caamka uu takhsiis galo wuu daciifaya soomaanaan dhihin daciifaya marka wuxuu ku leeyahy mar haddii daliil qadci wax nooga soo reebay waxaa weeye khaaskiina waxbaa nooga soo reebinaya liannu hee alcaamu dacfa alaan caamku waa daciifay mar hadduu daciifana khabarul waaxidka iyo qiyaaska iyo he waxaasoo dhan waxbaa nooga soo reebanaya soomaanaan soo marin tiibu hadda weli wadaa marka uu ka sii daray daa abata haduu suro taksiisu taksiis caam weeye bidaliilin yuujib cilma cilmigu waa qadcibu ka wada waana war baatilaga sax maaha jaasa taksiisu waa bannaan yahay weeye bihi in maxaa la yihahdaa qiyaas wax lagu qasay markaas cumuumka wax lagu qasay waa bannaantahay waidaa lam yahbut hadduusan sugnaanin taksiisuhu taksiiskiisu hadduusan bannaanin daliilkaas waxaa la yihahda caamkaa in lagu qasay daliil qadciya bidaliilin waidaa lam yahbut hadduusan taksiisu bidaliilin daliil qadciya oo yuujibu waajibinaya alcilm cilmi waajibinaya haddaan lagu qasisin الوخص لم يجس ما بنان آه دليل عام هذا دليل قطعي لو خصيص ان قياس وح لوغا ريبو لو خصيصو لا يجوز بكي وكان حكم جرو وقال بعض بعض اهل العراق وحي هذا وحنافه وطن سومري بعض اهل العراق وهذه جرو وجيداه أحناف وجداوي عيسى ابن محل يرى آمن أيو كم يديهي وإحنا وكلا صاري ما قرنين وحوجي بعض قاس وحيدين إن دخله عامك هدو قلو تخصيص هدو قلو بدليل وغير قياس القياس غير كيس هدو كو قلو محل يرى هذا تخصيص كو قلو جاس وحاب النام بيدين التخصيص به in maxaa qiyaas wax lagu khasi waa bannaan tahay wain lam yadkhulhu caamka hadduusan takhsiis gelin wain lam yadkhulhu caamka hadduusan gelin atakhsiisu takhsiis hadduusan gelin oo bigayri bigayri qiyaas ah lam yajus ma bannaanay dhehen Ah, ayagu waxay dhaheen ayagu daliil qolada ah, qolada xoogadka waa ka hooseeyaan oo maxay leeyihiin annagu u shardin mayna ahayn inuu daliilku cilmi faa'idayn qadci faa'idayn laakin waxaan ka soo qaadaynaa daliil inuu un qiya uu khasiso caamkii daliilkaas oon aan ahayn maxaa la yidhahdaa qiyaas aan ahayn haddii daliil ama khabar aaxaad ha noqdo ama mutawaatir ha noqdo ama qadci ha noqdo ama caam ha noqdo wuxuu rabaa haddii daliil uun caamkii uu khasiso qiyaaskiina waa khasi kara waxbaa laga soo reebaynaa amaa hadduusan daliil khasisin ma yeelaynay dhaho laakiin ciise ibni amar isago ayaa waa ka sisa shareey wuxuu shardinaya daliilku inuu qarci yahay marka labadoodu waa islamid macnaa isma dhaamaan waba isma dhaamaan waqaala bacdu ahli lciraaq waxay dhahen idaa in dakhalow hadduu galo caamkii takhsiisun hadduu galo bidaliilin daliilna uu ku galo daliilkaas oo hayra qiyaasin qiyaaska kayrkiisa weeye ama qabar aaxaad ha noqdo ama daliil caam ha noqdo uxraba ha noqdee ee jaasa waa bannaan yahay bay dhaheen adtakhsiisu bihi qiyaaskii wax lagu qasta markaasoo caamka wax looga soo reebo waa bannaan tahay wain lam yadkhulhu hadduusan gelinin wain lam yadulhu haduusan gelinin weye caamkiiiiiis haduusan gelin biayri biayri qiyaas uusan ku gelinin lam yajus ma banaana qiyaas in caam wax looga soo reebo warkaas yihaahdeen warkooda marka waa daciif ku tugaa waba kama jiraan wadaliilu calaa jawaasi daalika oo ah in maxaa la yihahdaa qiyaaska caamka wax looga soo reebi karo waxaa weeye ay takhsiis الcaamil min alkitaabi والsunnati bilqiyaas muطlaqan inay bannaan tahay ama daliil qadci ahaado ama qayrkaada wuxuu raba ha ahaadee waxaa weeye ana alqiyaasa qiyaasku yatanaawalu wuu taabanayo waa shamlinaya alxukma xukunka wuu shamlinaya fiima yakhusuhu wixii uu khaas ku yahay oo uu taabanayo bilafdin buu ku taabanaya hayra muxtamalin aan ixtimaal iska dhacayn war qiyaasku waxa uu taabanaya iyo masalada uu taabanaya xukunku taabanayo si khaasu u taabanaya oo maxaa la yidhaahdaa aan ixtimaal inaanu iska suurtagelin aaska daliilka khaaskaa xukunka iyo lafdiga uu taabanahayo soo nas kuma ahayn somanaan soo marin kadaalika alqiyaasu waxaa weeye asaguna xukunka uu taabanahayo nas buu ku yahay caamkuna muxuu ku ahaa muxuu ku ahaa aahir buu ku ahaa markii laga soo reebo suurada uu ku soo degay suurada kusoo degay markii laga reebo waxaa la yidhahda isaguna wuxuu ku ahaa muxtamal baa marka waa lagu khasay wax dhiga male caam iyo khaas ka hor yimid weeye walkhaasu hee yaqdi alcaam saasa lagu soconaya ana alqiyaas waxa weeye tanaawul اxukm xukmku taabanaya fiimaa yakhusu wuxuu khaas ku yahay weeye bilafdin waa lagu aasyeeli bihi aaka waaa lagu aasyeelaa looga soo reebaya alcumuumumuumka lagu aasyeelaaumumka wa looga soo reebaya w ka lafti haas sida laftiga khaaska oo kale lafti haas iyo caam hadday isqabtaan maxaad ku samayn jirin ma soo reebi jirin sidoo kale ad maraysa waa iska yartahay faslu ama qowl raawi marka muhiimadu waxaa weeye khilaafka ku jiro axnaafta iyo ciisa ibn amaniya ay wadaan oo qiyaas wax laguma soo reebi kara iyo uu leeyahay bacd asxaabina uu leeyahay waxaa w waa daciif w waa aiixa qiyaasku adilada caamka min alkitaab wasunna waa looga soo qiyaaska aiixa w laakiin markii laga soo rehe qiyaaska shabax markii loga soo ama qiyaaska kalo de qiyaasu cilal la yiraahdo iyo waa kuwaas ayaga laga hadlayo qiyaas ama jeli ha noqdo ama qafi ha noqdo kala qaadata male ama qowl raawi soomaa falaa yajuus ma banaana takhsiisu lcumumi bihi qowl raawi saxaabiga xadiiska wariyey ayaa xadiikii meel kuasay umuumkiis meel kuasay waama qowl raawi soomaa falaa yajuusu takhsiisu xumuum bihi maxaa la yidhaha ma banaanay dheheen ma banaana bay yihi culimmadu ama qowl eh, raawi raawi xadiiska uu maxaa wariyay inuu khasiiso falaa yajuusu takhsiisu xumuum bihi in wax xumuumka lagu khasay ma banaana wey waana saxw waa saxw waama qowl qaala wuxuu yidhi weya asxaabu abi xaniifa waqaala asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen raximahullah waxay dhaheen yajuusu waa bannaan yahay warkaasuu ila soo shirteen waa yajuusu waa bannaan yahay warkaasay dheheen warkooda waba kama jiro anu waxa w qofka raawiga ixtimaalaad badan baa ku imaan kara wuu ilduufi karaa wuu hilmaami karaa wuu sakatigi karaa shubha ku dhalan karta intaas tilmaam baa ku imaan kara oo wadi qawi ah ayaa ku imaan kara daliil waxaa weeye calaa anahu laa yajuusu inuusan maxaa la yidhaahdaa wa daliil waxa wey calaa anahu laa yajuusu inuusan bannaanayn in eh, raawiga qowlkiisa wax lagu khasiso raawiga qowlkiisa wa lagu qasday inaysan bannaanayn waxaa weeye huwa waxaa weeye ana takhsiisahu takhsiiskaraawigu xadiiska takhasiisiyey oo khasisay yajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu bidaliil daliil uu ku fadhiyo annagana uusan noo sheegin raawigu xadiiskan caamkiisa u khasisay daliil buu ku khasisay daliilkiina annaga nooma sheegin hada baciid hawshaa baciid wey saxaabigu inuu daliilka khasisa caamkiisii annagana uusan noo sheegin hawshaa hawl baciido hawl baciido mdlhi wa calى anhu laa yjuusu huwa waxaa weeye ana takhsiisu takhsiisu raawi weeye yjuusu waxaa weeye waxaa bannaan an yakuuna bidaliil inuu ahaado wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yakuuna bishubhatin ismoodsiis wey ismoodsiis iyo hawla isagoo ismoodsiiyey oo maxaa daliil ugu mooday inay taana waa dhici kartaa oo falaa yutraku marka laga tegi maayo alaahiru daliilka daahirka looga tegi maayo bishaki shaki looga tegi maayo daliil daahira oo nusuusana cumuumka cumuumku muxuu ahaa soo daahir ma ahayn waxaa weye cumuumkaas waxaa la rabaa dawaahirta alcamalu bidawaahir waxaa weye waajib weeye marka ma banaana in looga tago shubhay ismoodsiisa in looga tago aan daliil loo laa yajuus wey falaa yutraku daahiru loogama taga bishakli looga tegi maayo wakadaalika sidaas bay dhaheen wakadaalika sidaas buu ku yiri sheekhu laa yajuusu ma bannaana misal kale kiciye qowlu raawi hadduu cumuumka khasiso laa yuqbal wey ilaa bidaliil daliil misal kale kiciye oo maxay tahay wakadaalika taa waxaa la mida qowl raawi la mid oo ayana aan cumuumka lagu khasisaynin laa yajuusu ma bannaana tarku shayin shay in laga tago min awaahiri min adawaahir dawaahirta nusuusta ka mida biqowlihi biqowli maxaa la yidhaahdaa قولك محل يرادا راوي بقوله بقول راوي قوله اما قول راوي لا يجوز تقصير العموم وكذلك لا يجوز مركا ما بنانه وهي ترك شيء wax looga tago min الظواهر بقول بقول راوي in looga tago بقول السحابي بقول السحابي عفوا بقول السحابي بقول السحابي بقول السحابي إذا خالف آه. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله إيه بقول السحابي السحابي هدو وحي هذا إيه راوي هدو وحي ظواهرتي nusuus dawaahirta ahayd looga tegi maayo looga tegi maayo milu tusaaluhu waa kana an yaxmila inuu ku xambaaro weeye saxaabigu oo raawigaha ah, alkhabara xadiisku wariyeyba wuuu ku xambaaray weeye yaxtamil milu an yaxtamila alkhabaru xadiiska wuxuu ixtimaalaa amrayni laba amar buu ixtimaalaa wa huwa fii axadihima midkoodna adhar waa muuqasho badan yahay aad buu u muuqasho badan yahay aad buu u muuqasho badan yahay fayasrifuhu saxaabigii baa sarfinaya fayasrifu raawi raawigii iyo saxaabiga wuxuu sarfinayaa ila alaakhar mid kale oo hoosayso dalaalo hoose ah daahirkii intuu ka guuro ee kii khafiga u guurayaa saxaabigu xadiidkan uu wariyey waxaa leeya daahir buu weji ku yahay wejina waa khaf wey wejigii daahirkaa intuu ka tego ka guuray ayuu wuxuu aaday ee kii khafigaabuu aaday mil an yaxtamila alkhabaru amrayn buu ixtimaalaa wey wahuwa fii axadihima adharu midkood buna aad muuqasho badan kankale waa khafi wey fayasrifuhu raawi raawi wuxuu u laabaya o u celinayaa xadiiskii khabarkii ila alaakhari maxaa la yidhi ixtimaalka kale u leexinaya falaa yuqbalu daalika lama aqbalayo ku yiri war nas caam ah ama daliil caam ayuu ahaane khaasaad hadduu rabee hadduu maxaa la yidhaahdaa uu wariyo oo laba weji ixtimaala oo mid daahir ku yahay midna uu khafi yahay midka khafiga hadduu isku dayo inuu ku tafsiir oo ku leexiyo ka daahirkaana ka guuro laa yuqbal wey falaa yuqbalu dalika maxaa la yidhaha raawi wasaaxib laga aqbali maayo minhu xaggiis laga aqbalay maxaa dhacay limaa bayinahu waxaan cadaynay weeye fii takhsiis اlcumuum takhsiis cumuum waxaan ku soo cadaynay oo muxuu ahaa waxaa weeye takhsiis ulcumuumka waxaa laga yaabaa inuu uga tegay lishubahatin inuu uga tegay ismoodsiis iyo hilmaan inuu uga tegay yaa dhici karto falaa yutraku ظaahiru bishaki aan soo niri warka waa cad yahu almuhim saxaabigu wuxuu xadiisku wariyo hadduu nas uu daahir ku yahay maxaa la yidhaahdaa weji ku daahir ku yahay wejina uu qafi ku yahay wejigaa daahirka hadduu ka leexdo laa yuqbal weeye ilaa bidaliil ayb طيب لأنه العمل بظواهر واجب وما احتمل صومها وما إذا احتمل هدو احتمال اللفظ أمرين لا أمر هدو احتمال صومها احتمالا واحدا هل احتمال بو احتمالا لبضوض واسمن يون وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا لبضوض هو مجمل كان يلصعه كان هو مجمل لبا احتمال با كسور تقشى وح ترجيح mil maa ruwiya wii la wariyey an eh, cumar baa laga wariy radi alahu canhu cumar bn khaaab baa laga wariyey anahu asagu xamala inuu ku xambaaray qowluhu sal la ala sl nabig ilah qowlkiisa wuxuu ku xambaaray adahabu bidahabi riban wey dahab dahab haddii lagu kala gato waa ribo ilaa haaan wahaan ilaa haaan ay khud wahaan ee maxaa la yihahda acti wey saasa lagu fasiro manaa in la kala qaata mooye si kale waa ribo wuxuu ku xambaaray oo ku fasira maxaa layaha cala alqabdi in lagu kala qibdoodo lagu kala qaato fi lmajlisi maxaa layaha meesha la fadhiyo bimacnaa hadduu qofku inti kugu yimaado dukaanka adiga meesha la fadhiyo uu lacag kuu keena aad kala sarrifanaysaan oo kale boqolkan doolar ii sarrif oo tiraahdo hadda ma haysto kenya manidi ma haysto ama birti ama shilin soomaaliga ama yuro wixii lagu sarrifay ma haystee igu soo noqo labaatan daqiiqa bacdi waxaa weeye cumar wuxuu ku yiri ku fasira xadiiska ma bannaano waa inaad saa u kala qaadataan Ah, hadalkuu sheegeen cumar xadiis u xujaysan oo kutusayso saxaabi baa saasoo intuu saxaabi kale u yimid buyi wardaha baadasee iga sarifanaya saxaabi kalea yidhi keen laakiin furihii baa iga maqane markii furaha la ii keeno baan lacagta ku siinaya fidadii igu soo noqo cumar wuxuu yidhi laa haa an waa inaad kala qaadataan marka saas ku fasira maal cala alqabdi buu ku fasira wey fi lmajlisi waa in majliska lagu kala qaato wey marka waxay ixtimaali kartay inaa qof tiraada ii soo noqo in maxaa la yidhaahdaa lacagta markaaba la kala qaato laakiin cumar wuxuu ku fasiray weeye meesha in lagu kala qaato in lagu kala tego marka maadaama nas waxoogaa uu maxaa la yidhaha waje ixtimaali karay ayna sinaayeen midna asagu ku fasiray kaasaan qaadanayna ku fasirayno saxiixaw laakiin shiraas waa diidi doona waa kana kaashub doona faqad qiila waxaa la yidhi faqad qiila waa la yidhi sooma jeedid wuu mushinaya faqad qiila waxaa la yidhi innahu yuqbalu dalika hawsha waa la aqbalahayaa oo saasaa lagu fasiraya waa la yidhi liannahu saxaabigu acrafa isaga u ogaal badan bimacna alkhitaab khitaabka macantiisa isaga u ogaal badan weeye qaala shaikhulimaamu shaikhulimaam waa kee waa shiraasi wey qaala shaikhulimaam shiraasi wuxuu yidhi wa fii nadar baa ku sugan fii baa ku sugan cindii aniga agtayda weeye nadar baa ku sugan warkaa isagaa nadarkuna muxuu yahay nadarku waxaa weye waxaa dhici karta liannahu ra'yuhu inuu yahay baa dhici karta wa ra'yuhu laa yajibu itibaacu fiih weyla socda aa muxuu ku yidhi ra'yigu saaxib caashiyada kuu sheegay wayaxtamil an yakuuna wejhu nadar waxaa weye bugi saaxib caashiya huwa anna sarfahu saxaabigu uu ku iilay cumar ku fasiray ilaa axadihima uu ku fasiray yaxtamilu samaac inuu nebiga ka maqlay baa dhici karta wayaxtamilu an yakuuna can ra'yi asaga ra'yigiisii aragtida imtaan waa dhici kartaa wa ra'yi huwaya laa yajib itibaacu fiihi in asaga lagu itibaacan ma waajibayso qowl saxaabi in lagu raaco ma waajibayso maxaa waajiba alkitaab wاsunna wاlijmac baa waajibow laakiin qowl saxaabi in maxaa la yidha waajib laga dhigo maya ma yeelaynaba ku yidhi almuhim waxaan fahnay hadda meeshan ugu dambaysa waxaa weeye ama idaxtamala lafdu amrayn ixtimaal macni waxaa weeye mujmalaadka shayga mujmalkaa hadduu saxaabigu weji ka mida ku fasiro waa la aqbalayaa ama wuxuu werinaya khabarku werinaya hadduu daahirkiisa intuu ka leeciyo meel kale u leeciyo laa yuqbalu intaa waa muhiimadu weeye labada masal ku duwan yihiin allahu aclam